bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximah اllahu tacaala baabu man yusallamu calayhi wman laa yusallamu calayhi wman yuraddu calayhi wman laa yuraddu calayh baabu bayaani man qof caddayntiisii buu u baab yahay yusallamu calayhi la salaamayo waman laa yusallamu calayhi iyo qofka aan la salaamaynin waman yuraddu calayhi qof laga radinayo salaanta iyo waman laa yuraddu calayhi kaan laga radinaynin salaanta yacnii loo jawaabaynin oo salaantii aan markaa laga celinaynin ayb iclam ogow ayuu yihi ana arajula almuslima qofka muslimka ah alladii qofka oo laysa bimashhuurin mid ku caan baxay aan ahayn bifisqin fisqi walaa bidcatin bidco mid lagu caanbixiyeyoo ku caanbaxay yacni aan ahayn yusallimu wa yusallamu calayhi yusallimu wuu salaamayaa wayusallamu calayhi isagana waa la salaamayaa fayusannu lahu waxaa loo sunneeyaa asalaamu salaan wayajibu waxaa waajibaya alraddu calayhi in laga radiyo ka radintiina way waajibaysaa marka leysa bimashhuurin bifisqin walaa bidcatin xadaynteeda de fisqi iyo bidca qofkii yaqaanay u taallaa marka oo cilmi u leh ayb laakiin arrinkan maahan arrin u yaallo koox kooxaysigan tirada ka batay oo saaxada yaallo qolo walba ay u aragtay inay iyadu fiican tahay sunnadii ku taagan tahay kuwo kalena ay fisqi iyo bidco ay ku jiraan bal mararka qaar inay kufri iyo ku tuuraan xataa ayb marka kufri ama eh, takfiirin ama tabdiicin ama tafsiiqin aan meel ay leedahay jirin ayaa arrintaas ay keentay dad badan oo iyagu isdhahayo idinku koox ma tihiin oo ka badbaadsan tihiinna oo iyagii laftirkoodii laga yaabo inay tacasubka uu si daran ugu jiraana waa jiraan ayb marka qofku daabitku waxaa weeyaan uun wixii markaas bidcanimadooda lagu ijmaacsan yahay fisqigooda lagu ijmaacsan yahay qofkii ku dhaco ta-wiil la-aan weliba maxaa yeele qof kastoo bidcadii ku dhacay haddana mubtadic ma aha bal qof kastoo shay kufri waaye layiri ku dhacay ka dhalan maysa inuu kaafir yahay ayb oo shuruud iyo mawaanic bay axkaamtu u baahan tahay sida kufrigu takfiirintu sida mucayankaasay ugu baahan tahay ayaa tafsiiqinta iyo tabdiicinta mucayankana ay ugu baahanaysaa ayb walidaalika qofku haddii uu shay bidca ku dhaco ama fisqi isagoo muta-awil ah waa loo cudur daaraywaxyaabahaas dhan marka in la fiiriyo ayay u baahan yihiin qofkii yaqaan oo cilmi ulebaana fiirin karo dadka qaarkood waxyaaba ay bidco u haystaan ayaan bidcaba ahayn wax fisqi ay u haystaan baan fisqi ahayn dadka qaar waxay kufri u haystaan inuunan kufri ahayn baaba dhici karta xaqiiqada sharciga marka la aado ayb marka arrintan marka taaniyay ayay u baahan tahay qaala asxaabunaa asxaabteenna waxay yidhaahdeen walmaratu haweeneyda maca almar'ati haweeney ka rajuli maca rajuli wa ama almar'atu haweeneyda maca rajuli nin maciise faqaala alimaamu abuu sacdin ilmutawallii in kaanat zawjatahu hadday tahay naagtu naagtiisii aw jaariyatahu ama addoontiisii aw maxraman ama maxram min maxaarimihi ah fa hiya macahu isaga ka oo kaley u tahay xagga salaanta eh. fa yustaxabu waxaa la sunneeya likulli waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga kamida ibtidaau laakhari ka kale inuu ku bilaabo bisalaami salaamti wayajibu cala alaakhari ka kalena waxaa ku waajibaya raddu salaami salaantii radinteedii caleyhi uu ka radiyo wain kaanat haddii ay tahay ajnabiyatan ajnabi hadday ka tahay naagtuna fa in kaanat jamiilatan mid qurux badan hadday tahay yuqaafu liftitaanu fitnoobid looga cabsanayo bihaa iyada uu ku fidnoobo lam yusalim irajulu ninkuma salaamayo caleyha iyada maxaa salaamtu warbay furaysaa adoo sunno ajar ka raadinayana inaad dembi ku dhacdo waa khatar ayb wasalaamatu laa yacdiluhaa shay-un walow salama haddii uu salaamana lam yajuz lahaa iyada uma banaana raduljawaabi jawaabta celinteeda waxaa laga yaabaa marka haddii fitna iyo xumaanaysu ka wadaan walam tusallim hiya calayhi iyaduna ma salaamayso ibtidaan ugu horeynta fa in sallamat hadday salaanto lam tastaxiq jawaaban jawaab mudan mayso fa in ajaabaha haddii uu u jawaabo kuriha lahu waa loo kahdaa wain kaanat cajuusan hadday tahayna laa yuftatanu bihaa aan lagu fidnoobaynin jaaza an tusallima cala rajuli ninka inay salaantaa waa u bannaan tahay wa cala rajuli ninkiina raddu salaami baa korkiisa salaanta celinteeda caleyha iyada u ka celiyo sidaasuu sheekha yiri meeshaas salaanta la sheegayana waa assalaamu calaykum waa afka ee iyadu maahan tii hadda musaafaxa iyo halkan uga hadli maayo yaan loo qaadanin sidaas qultu waidaa kaanat innisaau naaguhu hadday yihiin jamcan jamac fasalama calayhina ou salaamo alrajulu ninkii ow kaana arijaalu ama raggu jamcan ay yihiin kahiiran fara badan fasallamuu cala almar'ati alwaaxidati hal naag ay salaamaan jaaza bannaan idaa lam yukhaf calayhi isaga haddaan looga cabsanaynin walaa calayhina iyagana aan looga cabsanaynin walaa calayha halka naagna aan looga cabsanaynin ow calayhim nimanka badanoo ay salaamayso fitnatun haddaan looga baqaynin naagaha jamaca hal nin baa salaamay rag badan waaye hal naagay salaameen haddaan fidno markaa laga baqayn laa basa maxaa yeel dadku waa badan yahay markaas <clears throat> rawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi wabni maajah wagayriha can asmaa binti yaziid radia allahu canha qaalat waxa ay tiri mara calayna anabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga ayaana soo maray fii niswatin naaga nooga ku dhex jirno yani maca niswatin aan nahay fa calayna waana salaamay ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasan wahada aladii dakartuhu kan aan sheegayna lafdu riwaayati abi daawuud abi daawuud riwaayadiisa lafdigeeda waamaa riwaayatu tirmidiyi tirmidi riwaayadiisa fa fiiha can asmaa ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama mara fi lmasjidi masjidka ayuu soo maray yowman maalin wa cusbatun jamaaco oo min annisaai naagaha ka midana qucuudun ay fadhiyaan jamaaco naaga ahna ay fadhiyaan <coughs> fa alwaa biyadihi gacantiisa ayuu ishaaray bitasliimi salaanta ayuu ku ishaaray ma gacan gelinin mana gacan qaadin gacanta unbuu ku ishaaray ishaaro keligeedna ma ahayno ishaaro iyo wuxuu isku daray salaam assalaamu calaykum waraxmatullah waraweynaa fi saxiixi lbukhaariyi waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama mara calaa niswatin naaga ayuu soo maray fasalama calayhina waa salaamay warawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can sahli bni sacdin asaacidiy radia allaahu canhu qaal kaanat fiina mraatun haweeney ayaa dhexdeenna ahayd wa fii riwaayatin kaanat lanaa cajuuzun ayaa noo sugnaatay oo haween cajuusa ayaa jirtay ta-khudu waxay qaadaysay min usuuli silqi silqiga jiridiisa silqigu marka wax la cuno un waxaa weyaan caws cagaar ah cagaar cagaarada la cuno oo marka iyaga dhulka laga soo siiyo jiridooda fataraxuhu waxay ku tuureysay markay soo siibto fii lqidri dheriga ayb wa tukarkiru way shiidaysay xabaatin xabado min shaciirin oo heed ah shaciir ah marka usuulu silqiga waxay uga dhigaysay hilib oo kale eeddaa intay shiido oy kariso ayay kaa ku daraysay marka fa idaa sallayna aljumcata jumcada haddaan tukanno insarafnaa waa gadoomeynay nusallimu calayha waa salaameyna marka waa salaameynay fatuqadimuhu ilaynaa waa noo soo hordhigaysa marka waa noo soo qadimaysa meesha marka waxuu ka rabaa nusallimu calayha awaantaas waa salaamayna cajuusa inay tahayna wuu soo sheegay ayb midda kale marka iyadu mday fidno keenayso midda shaabada oo quruxda badan qultu tukarkiru macnaahu tadxanu waa ay shiidaysa ayb warawaynaa fi saxiixi muslimi can ummihaani binti abi aalib radia allahu canha qaalat ataytu nabiya sal l cl salam nabigan u imid yowma alfatxi wahuwa yaktasilu isagoo qubaysanayo o faatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso fa sallamtu waan salaamay wadakarat ilxadiida ayay sheegtay marka ayb marka midan yan waxaa laga qaadanayaa in qofku naagtu ay salaami karto nin ajnabi ka ah Eh, hadday maxaarimtiisa la joogaan oo kale dhib inayna lahayn maxaa yeele hadda faatimaa nabiga la joogtay oo maray wax ku qarinaysa markaasay salaamtay fa sallamtu calayhi ayb hadda dad kalea joogi xadiidkan ayb saasay aimadu dhahayaan faslun wa amaa ahlu dimmati fasalkan marka salaanta iyo radinta dadka ahlu dimada ahlu dimadana waxaa la yihaha gaalada gaalada muslimiinta ku hoos nool oo jizyada bixiyo waxaa jizyada bixiyeen ahlu kitaab iyo shubhatu kitaab leh waay sida majuus oo kale wa amaa ahlu dimati ahlu dimada fakhtalafa asxaabunaa asxaabteennu way isku khilaafeen fiihim iyaga faqataca alakharuuna culimada badankood waxay gooyeen biannahu laa yajuusu inuunan bannaanayn ibtidaa'uhum ku bilaabidooda bisalaami lagu bilaabo wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaahdeen laysa huwa bixaraamin mid xaaraam a ah ma aha bal huwa makruuhun waa makruuh fa in sallamuu hadday salaamaan hum calaa hum iyagu hadday salaamaan calaa muslimin qof muslima qaala fi raddi radinta wacalaykum ayuu dhahaya walaa yasiidu calaa haada mana ka ziyaadinaayo waxaa kaa wuxuu sheegay aqda qudaati cibaaradan marka ma fiicna waa melikulmuluug oo kale un weyaan waa laga fiican yahay waxaa kalmaawardiyu wuxuu sheegay wajhan wej libacdi asxaabina ay leeyihiin anahu yajuusu inuu <clears throat> inuu bannaan yahay ibtidaa'uhum bisalaami ku bilaabidooda salaanta lagu bilaabo laakin yaqtasiru lmusallimu midka la salaamay wuxuu ku gaabinayaa calaa qowlihi assalaamu calayka midka wax salaamaya laakin yaqtasiru lmusallimu midka wax salaamaya wuxuu ku gaabsanaya calaa qowlihi assalaamu calayka walaa yadkuruhu bilafdi ljamci assalaamu calaykum ma dhahayo kal maawardiyu maawardi wuxuu sheegay wajhan waj annahu yaquulu fi raddi calayhim iyagu markuu ka radinayo inuu dhahayo idabtada-u hadday ku bilaabaan wacalaykum asalaam walaakin laa yaquulu raxmatullaahi ma dhahaayo wahaadaani lwajhaani shaadaani marduudaani labadan wej waa laba wej oo shaad ah marduudna ah rawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slama qaal laa tabda-uu ha ku bilaabinina alyahuuda yahuuda walanasaaraa nasaarada bisalaami ha ku bilaabinina faidaa laqiitum hadaad la kulantaa fa laqiitum axadahum haddaad la kulantaan midkood fii dariiqin jid fadaruuhu ilaa dayiqihi xiriirigiisa u dhibaatogeliya yani idinka ha u banaynanina u dhibaatogeliya axkaamtan oo dhan marka axkaam muslimku uu ku dhaqmi karo lciza waqtiga xoog uu leeyahay isaga muslimka cizada xoog uu isagu leeyahay iyo halabada ayb amaa qofki isaga u tago haddana jidkan ku ciriirina dhaho isagaaba lagu ciriirina kaas wadada ayb xadiidkan marka waxuu tilmaanaan lagu bilaabeynin salaamta marka assalaamu calaykum inaan la dhehaynin maxaa yeelay salaamta qofka lagu bilaabay qof sharaf loo yeelayo mana mudna gaalku sharaf <coughs> <coughs> waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam idaa salama calaykum hadduu idin salaamo ahlulkitaabi ahlukitaab hadday idin salaamaan faquuluu dhaha wacalaykum dhaha culamada qaar baa waxay dhahayaan wacalaykum taan waxa keene waxay tahay iyaga ayaa waxay dhihi jireen asaamu calaykum mowd korkiina ha ahaado wacalaykum in laakiin haddii uu caddeeyo warka si loo salaama qaar baa waxay leeyihiin salafka ka mida wacalaykum asalaam halayska dhaho waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha ow rudduuha wacalaykum taa waxaa keenay yahuuddu assalaamu calaykum bay dhihi jireen iyagoo maldahaayo ereygii marka mowdna ka wada dhimo ayagoo ujeedo jeedo <clears throat> ayb waraweynaa fi saxiixi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slam qaal idaa sallama calaykum alyahuudu yahuuddu hadday idin salaamaan fa inamaa yaquulu axaduhum midkood wuxuu dhaha yaa asaamu calayka faquluu calayka dheh wafi lmasalati axaadiidu kahiiratun baa ku sugan binaxwi maa dakarnaa wallahu aclam qaala abuu sacdin ilmutawalii walow sallama calaa rajulin nin haddii uu salaamo dannahu ninkaasoo u maleeyay musliman muslim fa baana ou kaafiran inuu yahay yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yastaridda salaamahu salaamtiisa inuu ka ceshto fayaquulu lahu uu yiraahdo rudda calaya salaamii salaamteeda ii soo celi walqaradu ujeedka min daalika kaagaa laga leeyahana an yuxishahu salaanta hadda shay xisi oo la soo ceshan kara maahane ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay an yuuxishahu inuu hel tiro yacni salaantaadii salaan uma qalantid inuu tuso oo u waxsha ku ridaa la rabaa wayudhira lahu oo u muujiyo annahu laysa baynahumaa dhexdooda ulfatun inaynan ka dhexaynin isu soo dumita isu soo dunmasho inaynan ka dhexaynin taa inuu muujiyo waruwiya waxaa la wariyey ana bna cumara radia allaahu canhuma ibna cumar salama calaa rajulin nin ayuu salaamay faqiila lahu waxaa lagu yiri inahu yahuudiyun waay fatabicahu waa raacay wa qaala lahu wuxuu ku yiri rudda calaya salaamii salaanteeda iisoo celi bukhaari adabulmufradku kusoo saaray cabdirazaaqna musanafku ku wariyay bayhaqina fi shucab qultu <clears throat> wqad rawaynaa fi muwaطa imaami malik raximah اllah ana malikan imaam malik su-ila waxaa la weydiiyey caman salama qofkii salaamay cala alyahuudiyi aw nasraaniyi yahuudi ama nasraani hal yastaqiiluhu dalika ma ka ceshanayaa faqaala laa buu yiri maya ystaqiilhu ma fasakhayaa <clears throat> fahada madhabuhu waay wakhtaarahu bnu lcarabiy almaalikiyu ayaa doortay qaala abuu sacdin ilmutawalii low araada haddii uu doono taxiyatan salaan taxiyata dimmiyin dimmi salaantii haddii uu doono facalahaa waa samaynayaa bikeyri salaami salaan la-aan bian yaquula waaba inuu dhaho hadaaka allahu allah ku hanuuniyo aw ancama allaahu sabaaxaka subax wanaagsan qofka dimiga adoo ah inuu salaam ku bilaaban rabo subax wanaagsan iyo waxyaabahaas lamidka ah, afafkaas kale good morning iyo kale ah iyadu markaas wax macnaa male taas salaanta salaan sharciya maahan hadda waxba ma dhibaysa sidaasuu dhahayaa buu leeyahay ayb qultu hada aladii qaalahu abu sacdin abuu sacdin hadalka abuu sacd uu yiri laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha ida xtaaja ilayhi haddii uu u baahdo fayaquulu wuxuu dhahayaa subixta bilkhayr aw bisacaadati aw bilcaafiyati aw sabaxaka allaahu bisuruur allah kuu soo waabariyo farxad aw bisacaadati wanicmati ama saasuu dhahay aw bilmasarati ow maa ashbaha dalika amaa idaa lam yaxtaj ileyhi haddownan u baahnayn taa laftirkeeda markaad u baahan tahay oo kale iska subax wanaagsan dhahdo laakiin hadduunan u baahnayn fal ikhtiyaaru sida la doortay allaa yaquula shay-an waxba inuunan dhihin fa ina maxaa yeele kaagaasi basdun lahu u furfurnaansho waa wa inaasun waidhaaru suurati wuddin jacayl suuraddiis muujinteed allah mustacaan arrinkan laga hadlayo maanta waxaan ku dhex jirna ka waran nin baa leyla nahaar wuxuu dhahayaa walaalaheen gaaladiibu wuxuu leeya walaalaheen leyla nahaar bal waqtigu inuu isbedelo arag kuwa aan iyagu laftirkooda wax diina lahayn ayaa waxay dhihi jireen soddon sano ka hor saaxiibadeena iska dhihi jireen kuwa walaalaheen ma dhihi jirin <clears throat> dowladaha aan walaalaha nahay muslimiinta iyo dowladaha saaxiibada aan nahay bay dhaheen kuwaan hadda jooga marka walaalaheena iba leeyihiin muslimkana adduunkay ugu necban yihiin allahu lmustacaan ayb waxaa dhici karta bacdi naasna inay uga cudur daaraan xoogaa adduunye iyaa u geysa maahane wax dhiba ma laha inay yiraahdaan soo adduunyada jacaylkeedu dhib kastaasoo iyada asal uma ah waidhaaru suurati wuddin muujinteed wanaxnu anaguna ma'muuruuna waxaana kuwa la amray biliqlaadi calayhim dushooda inaan ku adkayno ku ad adkaano wamanhiyuuna kuwa laga reebaana can wuddihim jacaylkooda falaa yudhiruhu ma muujinayo qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa haddii hadda waqtulcize muslimka uu ku jiro ayaa laga wadaa tan ayb wixii adiga aadan awoodi karin ha laakiin waxa aad awoodi karto inaad walaalkay waayo tiraahdid yaa kugu qasbayo ikraah iyo haddaanay meesha ku jirin oo adigiiba aada jeceshahay inaad ugu dhawaato aad rabto ood maalin walba erey cusub soo alifaysid saad isaga isaga gaddo ood wax uga hesho ma ahan ikraah midaas ayb Eh, mana ahan midaan hadda yani waqtulcize ha sameeyo iyo laleeyahay farcun fasalkii ayuu farac ka yahay meel ayaad soo martay ay joogaan gaalo iyo muslimiin ay isku dhex jiraan see la yeelayaa marka idaa mara haddii uu maro calaa calaa jamaacatin jamaaca fiihim muslimuuna ay ku jiraan ow muslimun wa kufaarun hal muslim iyo gaalo badan fa sunnatu sunnada an yusalima calayhim inuu salaamo waayo wayaqsida owna u qasdo almuslimiina muslimiinta aw ilmuslima ama qofka muslimka ah raweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayh waali wasalama nabigu mara calaa majlisin majlis ayuu soo maray fiihi akhlaaqun dad isku jir ay yihiin dhexdiisa min almuslimiina wlmushrikiina muslimiin iyo mushrikiin ay isugu dhex jiraan cabadat lwthan asnaamta kuwa caabuday walyahuudi yahuud fasalama calayhim nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa salaamay dabcan marka muslimiintaasa niyadu ay tahay farcun faracanna wuxuu ka hadlayaa waxaa habboon qofka muslimka inuu qoro haddii uu kitaab qof mushriga u u diraayo ama gaal ah idaa kataba haddii uu qorayo kitaaban kitaab ilaa mushrikin uu u qorayo wa kataba fiihi uuna ku qoray kitaabka dhexdiisa warqadaas yacni salaaman salaam ow naxwahu ama wax lamida fa yanbaqii waxaa haboon an yaktuba inuu qoro maa rawaynaahu fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi fi xadiidi abi sufyaan radia allaahu canhu fi qisati heraqla ana rasuula allahi sal ly salam kataba wuxuu qoray min muxamedin cabdillaahi wa rasuulihi ilaa heraqla cadiimi ruum salaamun calaa man itabaca alhudaa saas in la qoray farcun fiimaa yaquulu waxa uu dhahay idaa caada haddii uu booqdo dimiyan qof dimi ah haddii uu booqanayo iclam ogow ana asxaabanaa asxaabteena ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii ciyaadati dimiyi gaalka muslimka ku hoos noole jizyada bixiya booqashadiisa jirada fastaxabahaa jamaacatun ayaa sunneeyeen wamanacahaa jamaacatun qolana waa diiday wadakaraa shaashiyu shaashi waxa uu sheegay alikhtilaafa ikhtilaafka uma qaala waxa uu yihi asawaabu cindii aniga agteyda sida sawaabka an yuqaala in la yidhaahdo ciyaadatu lkaafiri gaalka booqashadiisa fi ljumlati duuduub ahaan jaa-isatun waa mid banaan waalqurbatu fiiha qurbada ilaahay loogu dhowaado fiiha ciyaadadaas iyo booqashada dhexdeedana mawquufatun waxay ku xiran tahay calaa nawci xurmatin nooc xurmo ah yaqtarinu bihaa iyada la xiriirsamayo min jiwaarin deris aw qaraabatin ama qaraabanimo ah wuxuuna inay qurba noqotana waxay ku xirmaysaa nooc xurmo ah inay jirto oo iyada markaa booqashadaa la xiriirto noocaa xurmadana waxay noqon kartaa inaad daristihiin ama qaraabo aad tihiin qultu hada aladii dakarahu shaashiyu xasanun yan haddaad daris tihiin xaq darisnimaa gudanay qurbaa ku jirto <clears throat> faqad rawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana ulaamun wiil wuxuu ahaa yahuudiyun yahuudi a yakhdumu nabiya sal l salam nabiga inuu u adeegi jiray <clears throat> famarida waa jiraday faataahu nabiyu sal l slam nabigaa u yimid yacuuduhu isagoo booqanayo faqacada cinda rasihi madaxiisii agtiisii ayuu fariistay <clears throat> faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim war islaam fanadara ilaa abiihi aabihii buu fiiriyey wahuwa cindahu isagoo agtiisa uu joogo faqaala waxau yidhi aic abalqaasim abulqaasim adeeca warkiisa maqal nebiguu u jeedaa fa aslama waa islaamay cunugii fakharaja nabiyu sal l salam nabigii waa baxay huwa yaquulu isagoo dhahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa ammaan iyo mahadle allihii naar ka koriye kan waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can lmusayab bni xasnin waalidi saciid bni lmusayib radia allaahu canhu qaal lama xadarat abaa aalibin ilwafaatu markay ku timid jaa-u rasuululahi sal l slam faqaala waxau yihi yaa camu adeerow ama yaa cami qul dheh laa ilaaha ila allah dheh wadakara alxadiida bituulihi ayuu sheegay qaraabanimaa midaan jirto midaa kalena waxaa jirta nooc kale oo khidmo ah derisnimo khidmo inuu khidmayn jira qultu fayenbaqii waxaa haboon licaa'idi dimiyi dimiga midka booqanay an yuraqibahu inuu jecelaysiiyo fi islaami islaamka ku tirtirsiiyo wayubayina lahu oo u caddeeyo maxaasinahu islaamka maxaasintiisa wayaxuhahu oo ku booriya caleyhi islaamnimada korkeeda wayuxaridahu oo ku booriya calaa mucaajalatihi degdegiisa qabla an yasiira intuusan ahaanin ilaa xaalin xaal laa tanfacuhu fiiha inaan anfacaynin towbatuhu towbadiisa wain dacaa lahu hadduu u duceeyanayana dacaa bilhidaayati wanaxwiha alla inuu hanuuniyo ugu duceynaya markaataana inuu jamciyo labada maslaxo faslun qofka mubtadica in la salaamo fasalkan uga hadlaya iyo qofkii dembi weyn koray wa ama almubtadicu mubtadica iyo waman qofkii iqtarafa kasbaday demban dembi dembiga oo cadiiman weynin badan walam yatub minhu ounan aan kana towbad keenin fayanbaqii waxaa haboon anlaa yusallama calayhim inaan la salaamin kuwaas lanna ixtiraam iyo tacdiimaa ku jira waa laga hijroonayaa hijradaasna marka dawaabid bay leedahay ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad ba nimculfataawaha uu ku sheego dawaabidda waxaa ka mid a inay hijradaa iyo salaan la-aantaas ilaahay darti inay tahay asbaab kale aanay lahayn midda labaadna waxa ay tahay qofka wax ka hijroonaayo oo hijro wax ku sajrinayo wax ku canaananayo waa inuu awood u leeyahay awood macnawi ah ama mid xisi ah amiir inuu yahay ama mid macnawi aho nin caalima ah, ama imaamkii beledka inuu yahay laga dambeeyo laysleeyahay qofkii ninkaa ah uu salaanta ka radin waayo ama uu salaami waayo war qofkan waxbaa ku jiro waa in la fiiriya marka quwat lhaajir iyo qofka hijroonayo quwadiisa iyo ictibaaru alhaajiri waalmahjuur kan hijroonay kan laga hijroonay in la eego quwatan wa dacfan imaam axmed bowna aathaari wax ka keenay xaggiisa ayb marka ta kale qofkan waxaa laga rabaa isagu marka haddaad adiga daciif tahay waxna ka hijrooto waxba ma keenaysa hijradaada maxaa yeele maslaxa hadii hijrado loogu talagalay ayb wuxuu yidhi marka fa an laa yusallama calayhim inaan la salaamin walaa yuradda aan la radinin calayhim iyaga korkooda assalaamu aan laga radinin kada qaalahu lbukhaariyu wagayruhu min alculamaa warkaan iyo hadda kaan sheegayna ma iska soo horjeedaan maya waxaan la yaabay bacdi naas oo cilmi lagu sheegayo waxay yidhaahdeen mubtadica in laga hijroodo asal usuusha ahlu sunnada ka mida waayo baqawi hebel iyo aimada ay cadeeyeen warkaan hadda ibnu teymiyana lama milicsanayo la fiirin maayo ama wax kalooba ujeedaa jeedaa ee labadan hadal ma iyagaa iska soo horjeedan ah. mubtadica in laga hijroodo sax waayo waa asal min usuuli ahli sunna ayb asalkaas laakiin dawaabid ma yeelan karo waa yeelan karaa salaaduba asal diinta ilaahay kamid a haddana shuruud iyo waxbay leedahay dawaabid kan marka diintiibuu ka mid yahay laakiin shuruud iyo dawaabid buu leeyahay dawaabidiisa hala eego ayb ibnu taymiya ma dhihin isaga ka mid maba ahanba diinta ayb marka daa'iman dadka ahlu waxaa lagu yaqaanaa iyagu dawaabid iyo waxyaabahaas iyo qawaacid kama duulaan mana rabaan ayb mana rabaan waxaana laga yaaba markaa dawaabida iyo wixii u sheegtay inay ku yiraahdaan maba ogolidba waxaasoo dhan waxaas waa iska shaqab iyiyo waxaan macno ku dhisnay ayb waxtaja alimaamu abu cabdillaahi albukhaariyu fii saxiixihi fii hadihi almas'alati wuxuu u xujaystay bimaa rawaynaahu fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin fii qisati kacbi bni malikin radia allahu canhu xiina markii takhallafa uu kadib maray can ghaswati tabuuka markii dagaalkii tabug aanu aadin huwa isaga iyo warafiiqaani lahu laba rafiiqo ou lahaa qaala wanahaa rasuulu llahi sal ly salam can kalaamina nebigu wuxuu reebay annaga hadalkeenna dadka inay nala hadlaan qaala waxau yihi wakuntu aatii rasuulallahi sal ly salam nabigan uu imaanayay fa usallimu calayhi waan salaamahay fa aquulu waxaan dhahay hal xaraka ma dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa faruuriyood biraddi salaami salaanta radinteeda maku dhaqdhaqaajiye am laa mise maya qaala albuhaariyu waqaala cabdullaahi bnu camrin laa tusallimuu calaa sharabati alkhamri cabdullaahi bnu camr bn alcaas waxa uu yihi laa tusalimuu ha salaaminina calaa sharabati alkhamri khamrada kuwa cabaayay tacliiq ahaan baa bukhaari u keenay qultu fain idura ila salaami haddii loo dhibaato geliyo salaan cala dalamati dadka daalamada ah bi-an dakhala calayhim waaba inuu u galay wa uuna ka cabsaday taratuba mafsadatin mafsada inay ka ratibanto fii diinihi diinkiisa dhexdiisa uga ratibanto ow dunyaahu ama adduunyadiisa ow geyrihima ama keyrkood in lam yusallim hadduunan salaamin yani haddii aanu salaamin wuxuu ka baqay mafsada inay dhacdo ninkuna waa daalib sallama calayhim waa salaamaya qaala alimaamu abubakr ibnu lcarabiy qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen yusallimu waa salaamayaa wayanwii wuxuuna niyeysanayaa ana salaama salaamtu ismun min asmaa illaahi inay tahay magac magacyada alla ka mida tacaala almacnaa allaahu calaykum raqiibun ah, salaamu yani magac magacyada alla ka miduu niyeysanaya waana tahay allah subxaanahu watacaala calaykum korkiina mid ilaalinaya waa ilaahay waa idinka warqabaya waa idin ilaalina waa idin fiirina waxa aad samaynaysaa saas u niyeysanaa ee duco iyo waxyaabahaas maya ayb ayb faslun fasalkana wuxuu ka hadlayaa ilmaha in la salaama inay sunno tahay wa ama sibyaanu caruurta yaryarkaa fa sunnatu sunnada an yusalama calayhim in la salaamo waa korkooda rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can anasin radia allahu canhu anahu mara calaa sibyaanin ilmo ayuu soo maray fasalama calayhim waa salaamay wa qaala waxa uu yihi kaana nabiyu sal l slam yafcaluhu nabigu wuxuu ahaa inuu sameynaya sidan wafii riwaayati limuslimi canhu riwaaya imaam muslim waxaa ku sugnayd ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama mara calaa khilmaanin caruur ayuu soo maray ilmo fasallama calayhim waa salaamay waraweynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi biisnaadi saxiixayni can anasin ana nabiya sal l ly mara calaa khilmaanin ayuu soo maray yalcabuuna dhiildhiilayaan fasalama calayhim waa salaamay waraweynaahu fii kitaabi bni sunniyi wagayrihi qaala fiihi faqaala assalaamu calaykum yaa sibyaanu marka in caruurtii la salaami karo <clears throat> ayay tusaysaa tan ayb ayb baabun fii aadaabin wa masaa'ila min asalaam baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii aadaabin aadaab iyo masaa-ila masaa-il min asalaami salaanta ka mida ayuu ku saabsan yahay rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l ly slam yusalimu raakibu qofka fuushani wuxuu salaamayaa calalmaashii kan socdo walmaashii kan soconayana calalqaacidi kan fadhiyo walqaliilu dadka yarna cala calalkathiiri dadka badan bay salaamayaan wafii riwaayati lilbukhaariyi yusallimu sagiiru kan yar wuxuu salaamayaa calalkabiiri kan weyn walmaashii midka soconayana cala calalqaacidi kan fadhiyo cala calalkathiiri bay salaamayaan qaala asxaabuna wagayruhum min alculamaa waxay dhaheen asxaabteenna iyo qeyrkooda culamada ka mid a ah hada almadkuuru kan la sheegay huwa sunnatu falow khaalafuu hadday khilaafaan fasallama marka haada almadkuuru kan la sheegay huwa isagu asunnatu waa sida sunnada ah falow khaalafuu hadday khilaafaan fasallama almaashi midka lugeynayo ou salaamo cala raakibi mid gaadiid saaran awiiljaalisu kan fadhiya calayhimaa qof socdo ama qof gaadiid saaran ou salaam lam yukrah lama kahdo saraxa bihi alimaamu abu sacdin almutawalli wagayruhu ayaa cadeeyey kitaabkiisa atatima wacalaa muqtadaa hada kan laa adaan qabana yani arrintan ay keenayso laa yukrahu la kahan maayo ibtidaa dad badan bilaabashadooda bisalaami ay ku bilowdaan cala alqaliili dad yar korkooda ay salaamaan walkabiiri qof weynna cala saqiiri wayakuunu hada kan wuxuu noqonayaa marka tarkanka tegis limaa yastaxiquhu waxa uu mutaysanayo min salaami keyrihi keyrkii salaamtiisa ah caleyhi isaga korkiisa yacnii wax adiga aada qof kale ku lahayd ood iskaga dhaaftay wa wa haada aladabu adabkanna huwa isagu fiima idaa talaaqanaani fiima idaa talaaqa lihnaani labadii hadday kulmaan waa fii ariiqin jid ama idaa warada hadduu soo arooro oo isaga uu kusoo arooro calaa qucuudin dad fadhiyo ou qaacidin ama mid fadhiyo fa ina alwaarida midka soo aroora oo imaado yabda-u bisalaami isagaa bilaabaya bikulli xaalin si kasto sawaaun kaana sagiiran ahaya aw kabiiran ahaya qaliilan ahaya aw kahiiran wasama aqda alqudaati hada thaanii midkan labaad sunatan buu ku magacaabay maa wardi wasama alawala adaban ayuu ku magacaabay wajacalahu duuna sunnati fi lfadiilati wuxuuna ka dhigay mid sunnada xag ka ho hooseeyo xagga fadliga ama fadiilada yani adaa dad u timid markaa la fiirin maayo badnaan iyo yaraan iyo weynaan iyo waxaa la fiirin maayo kan soo yimid oo dadkii kor yimid unbaa salaantii sameynaya faslun oo dad shan qofood tihiin laba qof oo meel fadhisa a u timaadeen idinka yimid baa wax salaamaya marka faslun koox in salaanta lagu gaar yeelo ayuu fasalkan ka hadlaa xukunkeeda qaala almutawallii waxa uu yidhi idaa laqiya rajulu nin hadduu la kulmo jamaacatan jamaaca fa araada uu doono an yakhusa inuu u gaar yeelo daa'ifatan koox minhum jamaacada kamida bisalaami inuu ku gaar yeelo kuriha waa la kahdaa lianna alqasda ujeedka min asalaami laga leeyahay almu'aanasatu weeyaan wehel walulfatu iyo isusoo dumasho in laysku soo dunmo laysjeclaado wa fii takhsiisi lbacdi qaar ku gaaryeelidoodan xaashun ayaa ku sugan uhel la-aan iyo xaashulbaaqiina kuwa kale oo lowheltiro wa rubamaa saara inuu noqdaa la arkaa sababan sabab lilcadaawati oo u noqdo faslun ayb meelaha la maree suuqyada iyo saasoo kale sida layskugu salaamo ayuu fasalkan ka hadlayaa idaa mashaa fi suuqi suuqa hadduu ku socdo aw shawaarici ama jidadka almatruuqati la maro kathiiran in badan sida badanba meelaha la marmaro socodka un lagu mara wanaxwi dalika wixii lamida mima ah yakhuru uu badanayo fiihi say dhacaysa almutalaaquuna kuwa isla kulmayo faqad dakara almaawardiyu waxa uu sheegay ana salaama salaanta huna meeshaan <clears throat> inamaa yakuunu libacdi nnaasi dadka qaar bay u ahaanaysaa duuna bacdin liannahu low salama calaa kulli man qof dhammaantii hadduu salaamo laqiya ou la kulmo latashaaqala bihi wou ku shuqloomaya can kulli muhimin shay kastoo muhim uga mashquulaya wala kharaja bihi wuxuuna uga baxayaa can ilcurfi curfigi wixii la yaqaana qaala inamaa yaqsidu bihada salaami salaantan wuxuu ula qasdayaa axada amreyni laba arin ima iktisaaba wuddin jacayl kasbashadiis wa ima istidfaaca makruuhin shay makruuha inuu iska riixo ou dalbado marka meelaha aadka dadku ugu badan yihiin qof kasto inuu salaamo ma yeeli karo duusaa yeelana waxyaaba badan baba uga mashquula meelahaasoo kale marka wuxuu leeyahay salaamta inamaa yakuunu libacdi innaas dadka qaar unbuu salaamaya wixii markaa wuxuun u salaamayaa wuddi iyo inuu wax makruuha iskaga celiyo faslun ayb qaala almutawali idaa sallamat jamaacatun jamaaca hadday salaamta calaa rajulin halmin faqaala uu yidhaha wacalaykum assalaam waqasada radda radinteena u ula qasda calaa jamiicihim dhammaantood saqada canhu fardu raddi raddi salaan celintii faradnimadeedii waa ka dhacday fii xaqi jamiicihim iyagoo dhan kamaa low sallaa waa sidii isagoo ku tukaday calaa janaa-isa janaasooyin dafcatan waaxidatan hal mar fa inahu yasqudu waa ka dhacaya fardu salaati salaada faradkeeda cala aljamiici kulligood waa ka dhacaya dhammaantood faslu qaala almaawardiyu idaa dakhala insaanun insaan hadduu soo galo calaa jamaacatin qaliilatin jamaaco yar oo usoo galo <clears throat> yacumuhum ou camimayo salaamun salaam waaxidun mid ah iqtasara wuxuu ku gaabsadaa calaa salaamin salaam waaxidin hal ah calaa jamiicin kulligood korkooda uu salaamo ugu gaabsadaa wamaa zaada wixii ka batay intaa min takhsiisi bacdihim qaarkood gaaryeelideeda ah fa huwa adabun un weeyaan waa soo galay markaasu yihi assalaamu calaykum waraxmatullah halkaasaa ku filan haddii jamaaco marka dhowrkoo meelahan fadhiso oo markaa haddana kuwa wagtooda fariista uu yihi assalaamu calaykum haddana uu yirahdo waa iska adabtaas wayakfii waxaa ku filan an yarudda minhum waaxidun mid inuu ka radiyo faman zaada minhum qofkii ziyaadiyo iyaga kamida fahuwa adabun waa isaga qaala fain kaana jamcan haddii uu yahay laa yantashiru fiihim usalaamu salaanta aynan ku faafayn alwaaxidu halka salaan kaljaamici masjidkii walmajlisi majliskii masjidka jaamici weyn oo kale walmajlis alxafli iyo majliska dadkiisu aada u urursan yihiin oy badan yihiin hal salaan dadkii ma wada gaari karto fa sunnatu salaami salaanta sunnadeedu waxay tahay an yabtadia inuu ku bilowdo bihi isaga addaakilu kan soo galay fii awali dukhuulihi gelidiisa horaanteedaba idaa shaahada alqowma dadka markau arkaba wayakuunu wuxuu noqonayaa muadiyan mid gutay sunnata salaami salaanta sunnadeeda fii xaqi jamiici man samicahu qofkii maqlay oo dhan xaqiisi wayadkhulu fii fardi kifaayati raddi radinta fardu kifaayadeedana waxaa gelaya dhexdeeda jamiicu man qof dhammaantii samicahu maqlo maqlay fain araada hadduu doono aljuluusa fiihim inuu fariista dhexdooda saqada canhu waxaa ka dhacay sunnatu salaami salaantii sunnadeeda fii man lam yasmachu qofkaan maqlinoo min albaaqiina ah intaas hore isaga filan uu salaamay wain araada hadduu doono an yajlisa inuu fariisto fii man bacdahum dadka iyaga gadaashooda ah miman lam yasmac kuwa aan maqlin salaamahu salaantiisa almutaqadima horeysay fafiihi wajhaani baa kusugan sugan liasxaabina axaduhumaa ana sunata salaami salaanta sunadeeda calayhim iyaga ou salaamay qad xasalad way xasishay bisalaami calaa awaa'ilihim kuwoodii hore salaamtii ou salaamay bay ku xasishay liannahum jamcu waaxidun hal jamac waay falow acaada salaama haduu celiya calayhim korkoodana kaana adaban waaye wacalaa haada ayu ahlilmasjidi dadka masjidka kuwii oo radda caleyhi salaanta ka radiyey saqada bihi waxaa ku dhacay fardu lkifaayati fardu kifaayadii can jamiicihim waa uga dhacaya wejkaas yani masaladan waxay tahay meel waxaa timid weyn dad badan ay fadhiyaan albaabkii aad kasoo gasho qeybtii fadhisa unbaa ku maqlayso assalaamu calaykum ayaa tiri waa kasii gudubtay kuwa kalead u tagtay majliska gadaal ka fadhiyo oon salaantaadii maqlin <clears throat> maxaa la yeelayaa marka wuxuu leeya ku-celintu waa iska adab ee tii horay sunnadu ku xasishay wej labaadaa jira marka walwajhu thaani ana sunnata salaami salaanta sunnadeeda baaqiyatun weeyaan mid hartay oo baaqi a ah liman lam yabluqhum qofka uunan gaarin salaamuhu lmutaqadimu salaamtiisii hore idaa araada hadduu doono aljuluusa fiihim inuu la fariisto kuwa gadaalow rabaa inuu la fariisto sunnadoodii waa baaqi weli waa dhiman tahay facalaa haadaa kan haddaan qaban laa yasqudu ma dhacayo fardu raddi salaami salaanta radinteeda faradkeeda almutaqadimi hormaray can ilawaa'ili kuwii hore biradil awaakhiri kuwa dambe radintooda faslun meel wuxuu soo galay qofna aan joogin salaamtu waa sunno fasalkan saasuu ka hadlaa yustaxabu waxaa la sunneeya idaa dakhala beytahu gurigiisa hadduu soo galo an yusalima inuu salaamo wain lam yakun fiihi axadun qofna ayaanu dhexdiisa ahaaninba guriga walyaqul hadhaho assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin faidaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum ayb taxiyatan mubaarakatan ayiba waqad qadamnaa waxaanu soo hormarinay fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa bayaana maa shay cadayntiisa yaquuluhu ou dhahayo idaa dakhala beytahu gurigiisa haddii uu galo wakadaa waxaa lamida idaa dakhala masjidan haddii uu galo ou beytan ama guri ligayrihi ou leeyay leysa fiihi axadun qofna uunin ku dhexdiisa aanu ahayn yustaxabu waxaa la sunneeya an yusalima inuu salaamo an yaquula inuu dhaho assalaamu calayna wacalaa cibaadiillahi asaalixiin assalaamu calaykum ahla lbeyti waraxmat ullaahi wabarakaatu faslun marka la kala tegaayo salaanta iyadana la jideeya idaa kaana haddii uu ahaaday jaalisan mid fadhiya maca qowmin qola la fadhiyo uma qaama ou kaco liyufaariqahum si uu u faaruqo fa an yusalima calayhim inuu salaamo waa sunnada dad ayuu la fadhiyey inuu ka tagou rabaa sunnada in la salaamo faqad rawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi wagayrihima bilasaniidi aljayidati can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi idantahaa axadukum midkiin hadduu gaaro ila lmajlisi majliskii falyusalimha salaam fa araada haddii uu doono an yaquuma inuu ka istaago meesha uu ka kacana falyusalimha salaamo falaysat iluulaa midda hore ma aha bixaqa mid ka xaqnimo badan min alaakhirati tan dambe qaala tirmidiyu xadiidun xasan qultu daahiru hada alxadiidi xadiidkan daahirkiisa annahu yajibu cala aljamaacati jamaacada waxaa ku waajibaya raddu salaami salaanta radinteeda calaa hada kan aladii sallama calayhim salaame wafaaraqahum faaruqe waqad qaala alimaamaani alqaadi xusein wa saaxibuhu abuu sacdin almutawalii jarad caadatu bacdi annaasi dadka caadadooda qaarkood dadka qaarkood caadadoodu waxay ku dureersantay bisalaami salaan cinda mufaaraqati alqowm dadka kala tegidooda agteeda inay salaamaan wadalika ducaa weeyaan yustaxabu jawaabuhu jawaabtiisa la sunneeyo walaa yajibu ma waajibayase liana ataxiyata salaantu inamaa takuunu cinda alliqaai marka laysla kulmaayo agteeday ahaatee laa cinda alinsiraafi kala taga agtiisa ma aha hada kalaamuhumaa ayb waqad ankarahu limaamu abuu bakrin ashaashiyu waa inkire alakhiiru kan dambe shaashigii dambe min asxaabina ka mid a maxamed ibnu axmed ibn lxusein abuu bakr ashaashi kale moxamed bn cali bni xaamid abubakr ashaashi ayb wa qaala waxa uu yihi hada faasidun faasid waa yiri kan liana salaama sunnatun sunna waa cinda linsiraafi kala tegidda agteeda markuu gadoomayo qofku kamaa huwa sunnatun say sunna utaa cinda aljuluusi wafiihi hada alxadiidu ayaa ku suganna oo dhexdiisa masalada wahada aladii qaalahu shaashiyu huwa sawaabu kan shaashi ou sheegaana sawaaba faslun qof fasalkan wuxuu fasal qof aad malaynayso si yacni sida badan qof aada malaynayso inuusan salaada salaanta kaa radinayn idaa mara calaa waaxidin ayuu soo maray waktara ama dad badan waqalaba calaa dannihi malihiisana waxaa u batay annahu idaa sallama hadduu salaamo laa yaruddu caleyhi inuuna ka radinaynin imaa litakaburi lmamruuri calayhi midka la maraayo korkiisa kibir ku jira darteed waimaa imaa liihmaalihi ama ihmaalinta uu ihmaalinaya almaara qofka maraya aw salaam ama salaantaanba la weyneyn <clears throat> waimaa ligayri dalika fayanbaqii waxaa haboon an yusalima inuu salaamo walaa yatrukahu ounan ka tegin lihaada danni maladan aan uga tegin faina salaama salaanta ma'muurun bihi mid lays amray waayo waladii umira bihi waxaa la amray almaaru kan marayana an yusalima inuu salaamo walam yumar lama amrin bian yaxsula raddu raddi inuu xasilo in lagaa radiyo laguma amrin adiga maca ana almamruura calayhi kan la marayo korkiisa qad yuqdiu danna qad yuqdiu inuu gafaal arka arkaa adanna malaha fiihi say dhexdiisa lagu malaynayo wayaruddu inuu radiyo wa amaa qowlu man qof qowlkiisa laa taxqiiqa cindahu agtiisa wax taxqiiqa aanu lahayn yani qof aan taxqiiq iyo yani eh, eh, wa qowlu man laa taxqiiqa cindahu masaa-isha inuu kala hufo u kala taxqiijiyo agtiisa qof aanu ayb wa qowlu man qof qowlkiis laa taxqiiqa masaa-isha inuu aad ugu fiirsado oo uu taxqiijiyo cindahu agtiisa aanu ahayn waa maxay marka qowlkaas ina salaama almaari qofka marayo salaantiisa sababun sabab weeyaan lixusuuli lithmi bay noqonee dembi inuu xasilo fii xaqi lmamruuri calayhi midkan la maraayo xaqi agtiisa yacnii ninaad u malaynayso inuunan kaa radinaynin salaanta haddaad salaam ku akrisid salaantaadu dembi bayba keenaysaa ninkaasay dembi u keenaysaabay fa huwa jahaalatun weeyaan jahli daahiratun iska muuqdo waqabaawatun weeyaan damiinnimo bayinatun cad fa ina alma'muuraati sharciyata waxyaabaha lays amree sharciga ah laa tasqudu kuma dhacdo cani ilma'muuri bihaa kan la amray xaggiisa kagama dhacdo bimithli hadihi lkhayaalaat ismoodsiinadan oo kale walow nadarnaa haddaan eegna ilaa hada alkhayaali khayaalkan haddaan fiirino alfaasidi ee faasidka ah la taraknaa waxaan ka tegi lahayn inkaara almunkari munkarka inkiridiisa calaa man qof lagu inkiro facalahu munkarka sameynaya jaahilan isagoo jaahila koonahu munkaran inuu munkar yahay isagoo ka jaahila shayga ayb <clears throat> waqaalaba calaa dannina malaheenana waxaa ka qaalib noqona annahu isagu laa yanzajiru inuunan ku waansoomeynin uunan ku reebtoomaynin biqowlina warkeena fa ina inkaarana caleyh inkiridda aan isaga inkirayna oo tacriifanaa aqoonsiinteenna lahu isaga aan aqoonsiinayno qubxahu xumidiisa yakuunu sababan sababba wuxuu u noqonayaa liismihi dembigiisa idaa lam yuqlic canhu haddaanu dembiga ka foqin saasay noqon lahayd walaa shaka shakina kuma jiro fii anna anagu laa natruku inaan ka tegaynin alinkaara inkirid bimili hada kanoo kale in lagu inkiro wanadaa'iru hada kaiiratu macruufatu yani wuxuu leeyahay warkan wuxuu u dhigmaa qof munkar ku jiro oo inuu munkar ku jiro aan ogeyn oo haddaan u sheegnay inuusan yeelaynin aan ognahay maalan ama aan malaynayno inaanan munkarkaas ka reebin saasna wax dhahaya male tanna sidoo kale waay buu leeyahay wayustaxabu waxaa la sunneeyaa liman sallama qofkii salaama calaa insaanin qof wa asmacahu maqashiye salaamahu salaamtiisa watawajaha caleyhi raddu raddina uu markaa xaggiisa ku jihaystay bishuruudihi shuruudiisa ugu jihaystay falam yarudda aan radinin an yuxalilahu min dalika arrinka inuu u ka cafiyo yani nin baa nin salaamay waa maqashiiyey raddigii baa kuayaa isaga marka shuruuddiisii wixiisii dhan waa dhammaystirantahay raddi baa laga rabooday oo xaggiisa ku jihaysmay mana ka radininoo raddigii ma samaynin inuu iska cafiyo fayaquulu wuxuu dhahay abratuhu waan ka yeela min xaqii xaqiiga aan ku lahaa fii raddi salaami salaanta radinteeda ah dhexdeedana ahaa ama ku saabsanaa ow jacaltuhu waxaan ka dhigay ninkaan ka yeela fii xillin minhu mid yacni xalaal ay u tahay minhu xaggiisa waa iska cafiyey waa un wanaxwu dalika ee wixii lamida wayalfidu bihaada wuu ku dhawaaqayaa fa inahu yasqutu bihi waxaa uga dhacaya xaqu hada alaadamiyi aadamigan xaqiisi ayaa ugaga dhacay wallahu aclam waqad rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi waxaanu ku warinay can cabdiraxmaan bni shiblin asaxaabiy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam man ajaaba asalaama salaamta qofkii ajiibo fahuwa lahu isaga ayaa iskale waman lam yujib qofkaan ajiibinna falaysa mina nagama mid ah ayb ayb xadiidka bukhaari adabulmufradku ku wariyey laakiin wuxuu yidhi man laa yujib man lam yujib falaa shay-a lahu xaafidku wuxuu yihi waladii waqaftu caleyh fi jamiici turuqi hada alxadiidi bilafdi lbukhaariyi qaala walxadiidu طarafun min xadiidin طawiil markuu takhriijiyey kadibna waxa uu yidhi alxadiidu saxiixun in habata samaacu abi salaam yacni mamduur ibni cabdiraxmaan ibni shibl haddii samaaciisu ou ansaxay faqad adkhala abaan abaana bna yaziid fii riwaayatihi can yaxya bn abi kahiir beynahumaa faqad adkhala abaanu bnu yaziid fii riwaayatihi can yaxya bni abi kahiir beynahumaa abaa rashid aljibraani walxadiidu akhrajahu axmed ayb wakada rawaahu mucaawiyat bnu salaam waakhrajahu طabaraaniyu lakinahum اqtasaraa calى bacضi اlxadiid waأkhraja axmedu ayضa waabuu yaclى wالطabaraaniyu bacd alxadiidi waأkhrajahu اlxaakim waxakaa can bacdihim atasriixa biwasli sanadihi waqaala alxaafidu atasriixu wahmun markaasuu cadeeyey calaa kulin markaa samaacaasuu ku xiran yahay wayustaxabu waxaa la sunneeya liman sallama qofkii salaamay calaa insaanin qof korkii falam yarudda caleyhi uunan ka radinin an yaquula lahu inuu ku yiraa bicibaaratin latiifatin cibaaro fudud raddu salaami waajibun war salaanta raddigeedu waa waajib fayanbaqii laka waxaa kuu haboon an tarudda calaya inaa iga radisid liyasquda canka alfardu faradka si uu kaaga dhaco wallaahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcalaa ali saxbi